إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وهرين waxaan isleeyahay wakhtigu intan wuu ka dheeraan doonaa markaa iska fadhihi doontaan ilaa caawo baylatay waayo waxaan joogaa hadda argumentkii koowaad weli first argument oo ah dunidu weligeed way soo jirtay iyo ma soo jirina way bilaabantay waxaan isku dayi doonaa laakiin se inaan kookoobo markii la caddeeyey kadib inay dunidu bilaabantay waxaa la caddeeyey markaa wax weeyaan alxaaditha aluula ama first event dhacdadii ugu horeysay dunida la arko oo laleeyahy kownkani saasuu samaysmay laakiin weli kamaynan hadal fescoski maxaa sababay caddayntan kadib waxaynu inagu leenahay qadiyadii theologiga ahayd ama filosofiga ahayd ee ku saabsiisnayd burhaanul ay keensadaan oo haddaan si kaloo ka fudud u dhigo sidii filosofiga ahayd waxay idhahdaan bini aadamku wuxuu isku waafaqsan yahay kow alcadamu laa yakhluq nothingness inaan wax abuurin socankaa maaha nothingness wax la-aan cadam mutlaqa meelaan waxba jirin inaanay wax abuurmin bini aadamku taasi waa masalo uu ogolyihi waxaa kaloo bini aadamku ogolyahi bay leeyihiin alficlu mir-aatun lifaacilih sancada ama ficilka waxay muraayad u tahay ciddii samaysay maxaan uga jeednaa waxay leeyihiin sanco kasta wax kasta oo cidi samaysay waxaad ka dhex akhriyi kartaa cidda samaysay sifaadkiisa wax ka mid a ah. maalan hadda waxay hor yaalaan microfone microfonekan in la sameeyey waan garanaya waayo iskama samaysmin haddii la yidhaahdo ciddii samaysay ka warra ciddii samaysay ma garanayo laakiin waxaan garan karaa sifaadkiisa wax ka mid a ah. waxaan garanayaa waxaan garanayaa kow inuu caag haystay waxaan garanayaa inuu bir haystay waxaan garanayaa inuu aqoon u lahaa saa birta loo laalaabay waxaan loo sameeyo waxaan garan karaa inuu wax ka yaqaanay soundka iyo sida codka loo gudbiyo waxaan garanayaa inuu laydhka wax ka yaqaano waxaan electricity ku shaqeynayaa waxaan garanayaa waxaan sancadaa markaan u fiirsado waxa ay tilmaamaysaa wax ka mid ah sifaadkii qofkii lahaa combyuutarka hor yaalla waxaan garan karaa ciddii combyuutarkan samaysatay ee samaysay kow inay caagagan iyo birahan iyo waxaan haysay waxaan garan karaa inay electroniska wax ka taqaanay waxaan garan karaa brogramminka inay wax ka taqaanay waxaan garan karaa leydhka inay wax ka yaqaaneen waxaan garan karaa visualizationka aragtida iyo qaabkan wax loo arkiyo waxa kan la arkayo noocuyo inay wax ka yaqaanay waxaan garan karaa waa waxaasoo dhan waxa ii sheegay imay sheegin kambanigan baalka kasoo iibsaday waxa ii sheegay kombyuterkan markaan u fiirsaday ayuu ka soo baxay waxaan leenahay first eventkii waan garanay dunidan inay mar bilaabanto aanay weligeed soo jirin laakiin markaan dunida u fiirsanno waxaan ka dhex arki karnaa cidda samaysay inay cid khabiiro oo caliimo tahy oo qadiirtay oo muriid tahay soo maydan ka maqli jirin culamaa ilkalaam eh, asifaat sabca sifaatka toddobada ah ee cilmiga qudrada iraadada sifaatkaasi waxaa laga dhex arki karaa sancadiisa qof kasta sanca cid kasta sancadeeda laga dhex arki karaa waayo waxaan leenahay faaqidu shayin laa yucطii cid aan cilmiba lahayni cilmin kuba siin karto aan caynka ahayn cid aan injineerinka waxba ka aqooni wax injineeringa kama iman karaan design kama iman karo cid aan waxba ka aqoon yacnii faaqidu shay laa yucطi alqaacida thalitثa markaa weeyaan yani maadaamaan garanay cadamku wax ma abuuro nothingness waxba ma abuurto ciddaan wax haysani wax ma bixin karto waxaanad adiguba ahayn ma samayn kartid adoon injineer ahayn injineer ma samayn kartid adoon abiib ahayn wax ma dawo yani waa inaad aqoontaa leeday haddaad faaqitay ma samayn kartid ka saddexaadna waxaan leehay ficil kasto aynu aragna waa miraatun can faacilih hadaba nimankii ahaa mulxidiinta qadiyadan ku doodayay waxay u arkayaan philosophicaly istintaajkani ama deductionkan la sameeyo deduction macquula yahay cilmiyan iyo philosophicaly laakiin waxaan rabaa markaa imika inaan soo qadimo alictiraadaat walajwaba oo ah adiladaynu sheegnay maxay iyagu ku caarideen maxaase lagaga jawaabay adiladaynu sheegnay natiijadu waa natiijo macquulah haddaba natiijada waxaynu sheegnay laba remises iyo conclusion ka dhalanaya waxay isku dayeen conclusionkani waa logic wax la dafiri kara maaha labada remises inay weeraraan markaasi remiseskooda koowaad wuxuu ahaa kownkani inuu maxay yahay qadiim yahay waxaynu caddaynay inuu yahay xaadith inuu yahay eternity inaanu jirin aanu azali ahayn inuu soo dariyey wax allaaliya wixii qabay bay leenahay fikradda qidamulcaalam iyaga syniska uu run sheegay afar daliil oo fisigis aynu sheegnay oo big bang theory midiyey midi red shift yahay isaax alxamraa midi microwave-ka uu yahay ka afraadna uu yahay expansionka afartaa shay aynu idhaa afartuba ugu yaraan waa modelka hadda la rumaysan yahay waxay beeninayaan inaanay dunidani weligeed soo jirin halkaa waxaa ku dhammaaday fikraddii aristotele sheegaysay qidamulcaalam iyo xataa falaasafada muslimiinta kuwii ku raacay ee ibnu sina iyo farabi iyo ibnu rushdi iyo albaaji iyo gruubkaasoo dhami waxay raaceen qidamulcaalam khaaliqa way ogolyiin waa masale adag inaad isla fahamto labadaasi laakiin qidamulcaalamna way haystaan waxaasoo dhan fikradoodu been bay noqotay qoladii ka soo horjeeday markaa maxay ku jawaabeen jawaabuhu waa kala gedisan yihin maalan ser arthur madagas ser arthur madagas waa nin fiisiista kimista aqoomahan sciences fieldsoo dhan ay yidhaahdaan aqoon buu u lahaa waa oday ingiriis ah oo qoladii seerka la siiyey markii dambena ka mid ah oo jariidadan malaaxidadu inta badan wax ku qorto niger la yidhaahdo ayuu labaatan iyo laba sanaan filayaa buu general editorkee muxararkeeda ahaa labaatan iyo laba sano ayaa markii fikraddan lasoo bandhigay ayuu wuxuu ku jawaabay waa fikra bakiida buu yidhi anigu ma aqbalaya buu yidhi in la yidhaahdo dunida tani mar bay bilaabantay dabeetana waxaa la yidhi waayo seermaadagasow maxaad u aqbali weyday waayo buu yidhi waxay daliilu noqonaysaa kuwii ilaahay rumaysnaa buu yidhi science baa laga warramayay qadiyada waxayd qadiya cilmiya inuu daliilkiisa cilmigaa keeno laakiin wuxuu leeyahy anugu aqbali maayo sababtaan u aqbalayna waa maxay waxay daliilu tahay buu waa xujiy waa xujiyatun lira'yi lmutadayiniin buu leeyahy xujo waxay u tahay daliil bay u noqotay qolada mutadayiniinta ah waxaa la mid ah seer arthur edington ah. isna inkastoo bahashaa aqbalkeedu uu baqiid yahay buu wax la aqbali kara aan ahayn haddana de hadduu cilmigii sugay wax kaloo la yeelo la garan maayo buu isagu yidhi seer antony flu waa seer kale isnoo fisigisa intuba waa fisigsyahano seerara boqoradu ay seer seerka siisay seer antony flu antony flu waa ninkaynu lahayn waa ashhar mulxid fi lcaalam fi lqarni alcishriin ee ingiriiska ahaa antony flu bugiisan markuu qoray u dambeeyey ee uu leeyay therisa god ilaah baa jira uu leeyay ayuu wuxuu ku tilmaamaya jaraaidku waxay qorayaan the most notorious atheist ayaa ilaahay qoray baa jaraaidka cinwaan looga dhigay markuu odaygu buuggiisa tan qoray ayuu wuxuu leeyahay alictiraaf buu yidhi waa wax nafta u fiican haatan inaan iska ictiraafa buu leeyahy in ilaah jiro oo adduunku uu bilaabmay waxay tahay buu leeya wax naftu ay ku degi karayso alexander valinkan eh, ninka la yidhaahdo ka mid ah culammada eh, fysigiska uga caansan caalamka maanta isaguna wuxuu leeyahay scientists can no longer hide behind a bus eternal universe there is no escape they have to face the problem of cosmic beginning buu leeyay meeshaynu ku dhuuman jirnay buu yidhi haddaynu saynis yahaana nahay Eh, ha dunidu weligeed bay soo jirtay godkaa waa layska saaray buu leeyahy saynisyahan dambe halkaa ku dhuuman karaana ma jira buu leeyahy waa inaynu waajahnaa dunidu way bilaabantay ayaa bilaabay su-aasha ah buu leeyahy waa inaynu si cad u waajahnaa walidaalika ayuha alikhwa waxaan leenahay aslan qur-aanka ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa qaar daliil kasta hadday arkaan wain yarow kulla aayatin wax kastoo aayada ah hadday arkaan qaar diidayaa ilaahay tilmaamay walidaalik iraadatu lilxaad cidi uma taaghayso iraadatu lilxaad qofku hadduu isagoo ilxaadka doonayo latim go ha raaco laakiin qaar baa ilaahay wuxuu leeyahay qur-aanka hadday arkaan aayad kasta waa mucridiin waa ka jeesanayaan oo wax haba yaraatee ay aqbalayaan iyaga ma jirta baa ilaahay ku tilmaamaya subxaana wa tacaala kuwaas iyagay dana hoodatay laakiin waxa aan rabaa god kastoo ay galaan in laga saaro adilla cilmiya inaanay haysanin markaa ninkii doonaya mulxid ha ahaado ninkii doonaya sidaa sermadogosa yidhaahdo e, anigu ma rabo inaan rumeeyo weliba wuxuu yidhi waxaan rajaynayaa mustaqbalka dhow in big bandka la buriye buu yidhi intuu yidhi erayga kadibna laba goor baa lagu qaatay nobel brice sugistaankiisa intuu isagu weedhaa yidhi laba gooroo ka dambeysay baa nobel brice lagu qaatay qadiyadatan sugitaankeeda xaggay u kaceen marka waxay idhahdeen kownkani universku inuu bidaayo leeyahy waanu qiray haye laakiin in cidi abuurtay uma baahna wuu bilaabmay laakiin cidi may abuurin oo suu noqonayaa markaa dunidu way bilaabantay cidise ma abuurin waxay bilaabeen markaa nadariyad fisigisa horta aan idiin sheego syniska marka la joogo siiba fisicsku fisicsku dee horta waa cilmiga dambe ay sheegaan waa ummigiisa waa hooyadeed waayo fisicsku chemistry ka dhasha chemistrygu biology ka dhasha all this science haddaad maqasha bay yidhaahdaan waa hooyada cilmigu bay yidhahdaan waa fisicska fisics yahanadu waxay leeyihin waxa la yidhaha theoretical physics qolo riyoota bay leeyihin oo theory dejisa waxaasi saasay noqon karaa modelka ay markaa dunida ka rumaysan yihiin waa in wax kasta oo dhici kara ay waafajiyaan saasuu noqonaya saasuu noqonaya saasuu noqonaya saasuu noqonaya kadibna waxay leeyihin calculations xisaabeed oo laysku daro xisaabtana wixii la doonaa lagu rumayn karaa wuxaaduu calculation yihi hawking uh, odaygan yare dhinaca qalalan leh iminka synis yahanadaba ugu caansan fysicskai ingiriis aynu idhi sir sak newton kursigiisu fadhihi jiray cambridge university eh, stephen hawking stephen hawking the grand bookgiisa markuu qorayay wuxuu qoray eh, calculation buu sameeyey uu qaatay waxay yidhaahdaan eh, araqma takhayuli imaginary numberska waxay yidhahdaan imaginary numbersku waa number aan jirin laakiin mathematically la isticmaali karo mathalan minus four square root ma jiro minus four haddaad square root geliso waxba kama soo baxayaan asan imaginaba asanagas intaa loo qaataaba dabeetna calculation la sameeya ama i bay inta badan qaataan dabeetna calculation baa la sameeya calculationkii siduu waday waday waday ayuu wuxuu inay iska bilaabantay dunidu baa ka dhex cadaanaysa calculationka mathematicska uh, john lenegas professorkii mathematicska ahaa iyo sir galbert ayaa u jawaabayo tilmaamaya inaan waxba ka jirin calaa kulli xaal nadariyaad bay soo keeneen oo kale waxay keeneen nadariyo la yidhaahdo oscillating universe oscillating universe alkown ilmutadabdib oscillation universka noqnoqonaya oo waa maxay waxay leeyihiin waxaa iminka la tilmaamaya singularity wax la yidhaahdo singularity ayay dunidu ka samaysantay singularitygu waa meel fysicsku aanu gaadhin markaa waa nothingness singularitigaasaa qarxay baa la yidhi big banka ka yimi waxay leeyihin big banka waxaa ku xigi doona big crunch dib buu duuduubmi doonaa singularity buu noqon doonaa haddana haddana hadhow singularityga dib u qarxaya bay leeyihin markaasuu haddana duniyai samaysmanaysaa haddana big crunch baa ku xigaya markaasuu haddana singularity noqonaya dee looma baahna la abuuray bay leeyihin weligii ku wadaynaa marna singularity buu noqonayaa marna universe singularity universe singularity oscilatingkaasi ku jirayaa bay yidhahdeen saynis yahanada waxay leeyihiin horta wax daliil cilmiya oo sheegaya singularitygan in bicranch ka horreeyey ma jiro waa bay leeyihiin ee wax scientific broofi ma jiro wamaca maca dalik wax daliil cilmiya oo sheegaya bicranch hadduu dhaco inuu dib u bilaabmi doonaana oo sababayaana ma jiro waa ka saddexaad waa ka labaad marka saddexaad waxay leeyihiin thermodynamic loogaynu ka soo warranay baa ka horjeeda oo mar uu dhaco big bang uu dhacaba usable energy-gu wuu yaraanayaa therefore ka ku-xiga wakhtigiisu wuu ka dheeraanayaa crunchka ku-xiga wakhtigiisu wuu ka dheeraanaya wuu dhacaya ka ku-xiga wuu kasii dheeraanaya wuu dhacaya that means haddaynu dib u raacna bay leeyihin isaga laftiisu mar buu tegayaa un maxay uu ahaa singularity oo aan waxba ka horeynin idan mashkiladii maydan xalilin bay leeyihin xataa haddii la aqbalo theorigiina kan mashkiladii maydan xalilin sidaa awgeed nadariyada tan labadii nina keenay laba nino raasheena bay ahaayeen evangenil iyo isaaq kaletinukov nin la yidhaahdo bay ahaayeen nineteen sixty three bay nadariyadan keeneen laakiin toddoba sano kadib markii la naqdiyey way ka noqdeen waxay idhahdeen thiyarigaa waa iska dhaafna kownka mutadabdibka waxaa kaloo u eg qolaa waxay dhahdeen maye mufradada ayaa azali ahayd waxaan rabaa waxa hadhow laydin sheegi doono dhan inaan hadda idin wada sheego inaan been dambe laydin sheegin waxay dhahdeen mufradada mufradada waa singularitiga singularitigaa azali ahaa dhibicdan yar dhibicdani waxay leeyihiin all the density dunida mayo oo dhami halkaa ayay ku jirtay all time oo dhami halkaasi ku jiray space oo dhami halkaasi ku jiray energy oo dhami halkaasi ku jiray idan wa beyond physics singularitigaasaa ahaa bay leeyihiin eternity maruun qarxay iyadana waxay keenaan burhaan la yidhaha burhaanu tark fi lfalsafa burhaanu tark waxaa la ydhahaa shay haddii si loo daayo inuu weligii sidiis ahaadobay ahayde maxaa kalifay inuu qarxo muxuu u qarxay muu sidiisaa ku ahaado waxay leeyihin haddii sidii uu ahaa wax isbedel uu ka yimi laabudda min murajix bay idhaahdeen systemku ahaa inuu iska bedelo singularitygiisi inuu iska bedelo oo big ban dhaco waa inuu murajax jiraa yaa istaadhay yaa kiciyey tafar waxay leeyihin questionkii weli kamaydan jawaabin su-aashu sidii bay u taagan tahay iyana waa ka socon weyde waxay bilaabeen haddana fikrad la yidhaahdo multiverses dunidaynu imika ku noole waa maxay universe macnaheedu waa maxay waa kownkii qura ahaa soo ma aha waxay dhahdeen maya waxaa jira multiverses waxa la yidhaahdo kawnan tiro badan marka kownankaa tirada badan le si kalba u bedbedh lahaa mid ka midunbaa nolosha usoo bantay iyadana waxay yidhaahdaan kownan tiro badan leh inay jiraan horta cid aragtay ma jirto wax science oo proof garayn karaana ma jiro waxaa jira nadariya ay yidhaahdaan nadariyat aljusayn the particle theory oo ah haddii kownka aynu isnacno newtorino dira oo ha ka baxo universe nobl universyada kale haydinka soo jawaabay in wax ka jiraan timekay qaadanaysaa waxay noqonaysaa in wakti uu dunidani ku baabado suurtagal maaha calaa kulli xaal markaynu eegno george ellis ayaa wuxuu leeyahay wax synisku haba yaraatee sheegay waxani maahee waa riyo rag la yimaadeen buu leeyahy waa wax ay iyagu iska sheegeen multifersisku waxa u asalaysnay inuu jiro alkown lium kownka koowaad ee multifersiskani ka dilaaceen si mid ka midi uu noqdo isna waa waxaan jirin richard dowkins ayaa markuu ilxaadkiisa rabay inuu sharxo wuxuu leeyahy ilaah baa abuuraya waxaanay sheegayaan ma jiro theoretically waxa maanta la rumaysay wax multifers la ydhaahdo dabeetna wuxuu yidhi multiferska waxaa qaba vineberg weinberg waa oday kaloo mulxid oo fisist oo nobel brice winner ah weinbergkiibuu u tegey markaasuu weinberg bu wuxuu ku leeyay waa duubantay dee caynkaasaan idhi oo theorygaasaan adiga kuu nisbeeye ka waran weinberg baa wuxuu ku yidhi waxba kaba jiraan waxa adii nisbaysay inay dhacdaa buu leeyay waa chance of ten to power of one hundred to power of one hundred and twenty one janis oo ah maxay markuu shay aynu samayno ten to power of one hundred toban boqol iyo labaatan la dhinac dhigay maxay boqol iyo labaatan zero boqol iyo labaatan zero in la dhinac karo duniduba ma qaado soo saa ma waxay idhaahdaan hol the universe iyagu ra'yigooda say sheegayaan waa ten to power of fifty eight particleska duniduba atomiska maaha particleska universe-kuba marka waxay leeyihin every particle every atom of this universe haddaynu zero ku qorro zeroyada qaar baynu meel lagu qoro la waayaya ah. every atom of this universe haddaad zero ku qorto zeroyada qaar baa maxay meel lagu qoro la waayayaa ah bay leeyihin haddaad tidhaahdo si ordinarya ah u qor tirada ah oo kow labo saddex afar shan ilaa inta laga gaadhayo tiradaas calaa kulli xaal eh, professor bebles oo ka mid ah theoretical physicska ragga ugu waaweyn ba wuxuu leeyahy iftiraadaad hypothesiskaa la sheegay oo dhami buu leeyahy waa hypothesis aan haba yaraate ee cilmiga boos ku lahayn buu tilmaamaya inaynu nidhahno waa nadariyo cilmiya ma uma dhowe-e waxay ku fiican tahay buu yihi kuwaasoo dhan inaynu idhaahno waa science fictions inaynu idhaahno buu leeyahy maaha buu leeyahy science waa maxay science fiction yani waa waxaan jirin markay taa u taag waayeen bay waxay keeneen haddana nadariyo la yidhaahdo waxbaa samaysmi kara iyadaan waxba jirin oo ah premiceskii koowaad ee law of course an effect ayuu rabaa inuu ka tallaabsado dabeetana wuxuu leeyahy shay ayaa wuxuu ka yimaadaa min laa shay laakiin iyadana waxaa la tilmaamayaa bini aadamka caqligiisu intuu soo jiray bay yidhahdeen wax waxaa rumaysanoo hore horta lama arag taarikhda reer nebi aadam cid le waxbala-aan baa wax dhasha lama arag waa marka labaad bay yidhaahdeen alcadam almutlaq nothingness absolute nothingness bay yidhaahdeen shay ma haysto oo time ma haysto oo makaan ma haysto siduu u samayn karaya yacni waa cadam mutlaqa ah waa marka saddexaad bay yidhaahdeen waa inaad tidhaahdo labadan fardiyadood bay yidhaahdeen caqligiina kee ku adag inaad tidhaahdo dunidani way bilaabanto ilaah abuuray baa jira iyo way bilaabanto way iska bilaabantay xataa haddaad laba fardiyo ka dhigta bay lahayn caqliga kee gasha yani caqliga bini aadamka ma aqbalayo maxay dunidu way bilaabanto way iska bilaabantay ka waran haddii lagu yidhahdo saynis yahano waaweyn baa sidaa qabaa hadda nimankii cilmiga loo sheegayay markaad dan leedahay marmar baan cilmigu muuqanin markaad meel u socotee rabto in bini aadamku waxay yidhahdaan science forgery culamada scienceku intay forgery sameeyaan aad bay u tiro badantay soo ma ogidin ingiriiskiina kan beldown meel la yidhahdo meelahan ku taalla mid baa wuxuu aasay madax dad iyo dan daayeer buu intuu isku rakibo hal iligna geliyey buu godgeliyey dabeetana waxaa la ysugu yeedhay culammadii museumka london iyo wixii oo dhan oo meeshaa layimi waa la digdiglay waxaa la yidhi waxaa lasoo helay wixii u dhexeeyey biniaadamka iyo daayeerka berigii evolutionku socday dabeetana waa lasoo saaray dunidoo dhami jaraaidka iyo wax waliba waxay qoreen waxaa la helay alxalaqa alwusta kii u dhexeeyey dadka iyo daayeerko evolutionkiiba ku socda bal daankan eeg bay idhaahdeen daankani daankii bini aadamka weli soo gaadhin jamjamada sarese waa jamjamadii bini aadamka afartan sannadood buu yaalay museumka kan oo dadka saa loogu dhigayay shan boqol oo p h d baa lagu qaatay oo caddaynaya masaladaasi ma umalaynaysaa waana been abuur la sameeyey waa fabrication nineteen fiftieskii baa lagu sameeyey waxaana yidhaahdaan carbon testska iyo wixii lamida ah. dabeetana waxaa caddaatay inuu fabricated yahay inaan waxba ka jirin waa synis yahano waaweyn nimanka waxaa sameynayay oo ingiriis u dhashay oo isaga yimaadeen dunida oo dhan oo afar shan boqol oo digri adigu xisaabiyo p h d a ah. five hundred p h d ayaa lagu sameeyey bay yidhaahdaan xawla hada almawduuc afartan sannadoodna museumkaasi yaallo dunidu marka markay danta leeyihiin xataa waxaan jirin marmar bay u amaamudaan laakiin beeni lug bay leedoo dee marun baa la qabtaa waa waa soo baxaysaa wax sii socda ma noqonayso idan mashkiladatan nadariyadan waa nadariyadan ay yidhaahdaan maxay quantum vacuum fluctuations quantum vacuum fluctuations nimanka iftiraadkan wada waxay rabaan qadiyad fysigiska ka jirta inay tan ku matalaan waxay leeyihiin in quantum fysics vacuum baa jira marar siduu u joogo barticles ka soo dhexbixi karaan barticles waa meel vacuuma in quantum physics laakiin particles baa samaysmi kara laakiin waxay leeyihiin meeshu ma madhnayne there was a full of energy marka waa energy marna burburayo matter noqonaya marna matter dibu noqonaya saa daraaddeed waa qadiyadda uu rabo inuu bublish gareeyo eh, dor clouska aan ku leeyahy wuxuu qoray boog ah eh, eh, universe from nothing uu tilmaamayo paul davis oo theoretical physicska nimanka ugu waaweyn ka mid ah mulxidna waliba ah ayaa wuxuu leeyahay jusaymaadka barticaleskan ku samaysma quantum vacuumku macnaheedu maaha buu yidhi in khalqi maado la abuuray oo minlaashay laga abuuray waar meesha waxaa firaaq maran ma ahayne waxaa joogay buu leeyahay energy tiro badan energigiibaa saatan loo bedelay saa daraaddeed buu wuxuu leeyahay wax la aqbali kara ma aha waa fisisian kale le nadariyadan waxba kama jiraan waxaynu leenahay asliyanba inaad vacuum heshaso inaad space hesha maaha big bank theory wuxuu sheegayaa time and space matter and energy afartuba inay mar qura wada bilaabmeen halkey joogtay meesha faadiga aad sheegaysa xataa makaan ma jirin ma jira makaan makaankaba mar lala abuuray timeka iyo makaanka iyo enerjiga iyo matterka intuba isku mar la abuuray therfor xagguu jiraa meesha aad vacuumka ka dhiganayso ee ku vacuumka ah ee energygu ku jiro iyana waa sheeke aan jirin idan ayuha alaxiba aragtiyahan oo dhami ma aha aragtiyo wax badan sheegaya waxay ku habboon tahay inaynu iska soo koobno waayo wax badan korridhin maaya iyagu waxay sheegtaan mararka qaarkood waa the god of the gabs bay yidhaahdaan waxa rumaysantiin marka wax la garan waayuunbaa ilaahay keentaan markuu synisku sheegana waa ka baxaysaan markaa god walba inta synisku uu keenayuunbaa ku jiraysaan ee inta ka horeysa waa laydinka saaraya laakiin su-aasha isweydiintale waxa weeyaan cilmigu mustaqbalka ma u malaynaysaa inuu jawaab u heli doono kownkani inaanu bidaayo lahayn its impossible amase inuu ahaa mawjuud mundal azal eternity inuu lahaa macquul maaha ma u malaynaysaa cilmigu inuu gaadhi doono wakti uu yidhaahdo waxbaa abuurmay wax la-aan nothingness ayaa universeku ka abuurmay ma u malaynaysa cilmigu inuu gaari doono in la yidhahdo sabab maadiya baa keensatay in kownkan oo dhami samaysmo waxay leeyihin waxaasoo dhami waa umuur cilmiyan iyo falsafiyanba thaabit ah ma aha masale laleeyahay jaahil baynu ka noo hadhow synisku markuu horumaray keenaysaa waxay leeyihin synisku jawaabu ma hayo haddaad diidaan in ilaahay dunida abuuray macnaheedu waxa weeyaan bay yidhahdeen wax ka xun inaad rumaysateen haddaad diido in ilaahay dunida abuuray badiilkeedu waa maxay badiilku waxa weeye inaad rumaysato kownkani wuu iska yimi inaad rumaysato badiilkeedu waxa weeyaan inaad rumaysato laa shay ayaa natiijo ka weyne ka dhalan kartaa shay baa natiijada conclusionka ka iman karaa uu ka weynaan karaa badiilkeedu waxa weeyaan inaad tidhaahdo fawda cows ayuu order and amblan u ka samaysmi karaa wax cows aan waxba ka jirin ayaa orderan bilan ka samaysmi karaa natiijadeedu waxa weeyaan inaad tidhaahdo noloshu si tilqaa'iyabay maado uga soo dhex baxday intubana wax caqliga gala ama wax macquula maaha waxaan kusoo koobayaa ictiraadaadkoodu inaha kama badna laakiin waxaa haabita baynu leenahay kow in dunidani mar bilaabantay laba inaan shayna from nothingness ka samaysmi karin natiijadu inay tahay laabudda cid abuurtay inay jirto qaacidaduna ay tahay alcadamu laa yukhlaq laa yakhluq cadamku inaan waxba abuurin faaqidu shay-in laa yucti midaan isba waxaysan inaan wax samayn karin ficilkuna inuu mir'aatun lifaacilihi yahay oo kownkan dhan ee sidan u yaalla ciddii samaysay inay cid xikmad iyo cilmi iyo khibrad iyo waxa kan leenayahayd lakiin ilaahay wuxuu ina leeyay wain yarow aayatan yucriduu canha wayaquuluu sixru mustamir wakaayin min aayatin fi samaawaati waalardi yamuruuna calayha wahum canha mucriduun baa ilaahay leeyay ilaahay abuuray baa dadka sheegaya ilaahay abuurtay ayaa wuxuu leeyahy tiro badana ah. intaay aayad cirka iyo dhulkaba ku arki doonaan waa ishoo mari doonaan iyagoo indhaha isku haysto aan ogolayn ilaahay baa hore uga waramay ilaahay baa wuxuu leeyay wan yarow aayatan daliil haddii la tusiyo intay jeestaan bay odhanayaan waana la sexray laakiin gruubka caynkan leh ilahay wuxuu yidhi aakhira waxay odhan doonaan wa qaaluu low kunna nasmacu aw nacqilu maa kunna fi asxaabi saciir baa ilahay yidhi hadday adduunka isay dhammaraan aakhiray calaacali doonaan oo odhan doonaan haddaanu wax maqli lahayn ama wax arki lahayn ama caqliga iyaga haddaanu isticmaali lahayn maanan ka mid noqoneen maxay asxaabu saciir kamaanan mid noqoneen ilahayna qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamaya wa min annaasi man yujaadilu fi llahi bigayri cilmin walaa hudan walaa kitaabin muniir ilahay baa inooga warramay ilahay wuxuu leeyahy dadka waxaa ka mid a qaar murmi doona ilahay tiisa ku murmi doona iyagoo aan cilmi wadan athaaratin min cilmi waxaynu nihi islaamka waa maqbuula iyagoo aan cilmi wadan kitaab xagga rabbi ka yimi wadan hanuun haysan ayuunbay haddana ilaahay ka murmi doonaan baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala idan qofkii raba ilaahay jiritaankiisa inuu ka murmo isagoo sifadaa leh isagoo aan riisan haysanin rational ahayn macquul ahayn wuxuu sheegayaa cilmi jirin warkiisu isagu isagu khuseeya marka kaa warkiisa wax badan kasii odhan mayno waxaan u gudbi doonaa marka aan masalada koowaad dhaafno daliilka koowaad muxuu ahaa yaa ii sheegaya aan maanta o dhan sharxayay cosmic argument soo maaha ama burhaan اliijaad ama burhaan اlxuduth aw اlxadath ama burhaan اlkhalq waxaynu sharxaynoo dhamme waxay ahayd am khuliquu min gayri shayin am hum اlkhaaliquun waxaynu hi wuxuu ka kooban yahay laba muqadamo iyo natiijo muqadamada koowaad waxa weeyaan law of cosan effect wax kasta oo la arko laabud inuu maxay xaaditho kastoo dhacda wax kastoo xaaditha laabudda min muxdith brimiseska labaadna wuxuu ka kooban yahay baynu idhi maxay alkownu xaadith bidaliili alcilmi walfalsafi labadaba natiijadu waxa weeyaan baynu leenahay maxay laabudda lahu inuu khaaliq leeya abuuray argumentiskeenu sheegnay shan argument baynu dhibaynu ka warrami doonaa ilaa hadda waxaynu joognaa muqadamadii iyo iyo argumentkii koowaad afarta argumente kale markaa sidaan usoo bandhigaa bal iyo iskaga kin qasmine toban daqiiqa nasta bacda cashra daqiiq baan bilaabayna qofkii qaba masalada hore qofkii su-aal ka rumaysan waa soo tuuri karaa bismi اllah wsalaatu wasalaam calaa rasuuli اllahi wcala alihi wasaxbihi waslem ama bacd ikhwaani waxaan iclaamin lahaa hal shay insha allahu tacala inta idaan kala tegin waxa weeyaan dabcan waxaan mid meel ilaahay lagu aaminsan yahay oo dadku muslim yahay oo aynaan waxaanoo kale aynaan maqal ayaynu dee dabcan ka nimid laakiin waxaan waynu waajihi karnaa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam shareecadii loo sii dhiibanaya waanu haysanaa ما فرضنا في الكتاب من شيء اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا xujaj kana sheegayaan o dhan sida sheekhu sheegay dhammaantood waa la baabiin karaa laakiin waxay tahay inaan u diyaargarownayno calankooda saliib ku qorayba laa ilaha illa loo bedeli karaa calaa kulli xaal arrintan markaa dadkooda ay ku baraarugaan oo ay bartaan sidii si loojiga ciyaalkooda xaruurtooda ay ugu jawaabi lahaayeen kana foojignaadaan meeshan aan joognaa ilaa dhul islaam aan ma joognay taa halkaasaan kaga baxaya insha allahu tacaala sheekhu juhdi badan oo aada u tiro badan buu geliyeen ilahi subxana wa tacala fii miisaan xasanaatiha saara insha allahu tacaala waxaan iclaamin lahaa walaalayaal waxaa jira dowro macalimiinta loogu talagalay oo ka dhici doonta insha allahu tacaala london masjidka alhuda ee east london ku yaalla insha allahu tacaala afarta bisha sumahin bisha may afarta insha allahu tacaala marka taana insha allahu tacaala waa caruurtan aynu hayno oo maratay qaabkii macalimiinta oo dhan insha allahu tacaala wadaalu cala alkhayri ka faacili kii jooga ka maqan ha gaarhsiiya insha allahu tacaala dhammaan halka aan isugu nimaado waa afarta bisha insha allahu tacaala kob iyo bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah haddaynu burhaanka koowaad ama daliilka koowaad ka baxno waxaynu bilaabaynaa daliilka labaad daliilka labaad waxa weeyaan masale ku saabsiisan culammadii hore waxay odhan jirtay daliil alcinaaya aw idaliil alghaa'iy qoladan dambe ee sciensiskuna waxay ku tilmaamaan design design argument design argument baa la yidhaahdaa falasafadii muslimiinta qeybo ka midina waxay oran jireen dalil nidaam aw dalil nadm daliilka kani in shaa allahu wuxuu sheegayaa ama waxaa laga yaabaa kutubka philosophy ama theologiga aad ku aragto telology cilmi la yidhaahdo telologigu waa masalada tan waa adaliil ilghaai teleology daliil ilghaai burhaan nadm burhaan nadm wuxuu sheegayaa haddaad dunida u fiirsato wax kastoo aada aragto oo munadam ah wax kastoo aada aragto oo munadam ah waxaad odhanaysaa laabudda min munadim wax kastoo designid ah aada design ka dareento inuu design leeyahay waxaad garanaysaa inuu ka dambeeyo maxay designer inuu ka dambeeyo ciddii design garaysay haddaba masalada tani waxay kasoo horjeedaa masaladoodii iyada ahayd eh, bychanis an coincidence bay waxani ku dhacaan malaayiin malaayiin sana marka la joogaba waxaasa iska dhacay wuxuu ma wax la design gareeyeyba mise waa wax malaayiin malaayiin sane markii la joogay uun sidan u ahaaday waxaan rabnaa waxay yidhahdaan weliba qolada falaasafadu daliilku wuxuu ugu qurux badan yahay bay yidhaahdaan markaad kaagana sugto ka kaa horjeedana aada buriso markaa waxay yidhahdaan waa akmal daliilka ugu xooga badan la weeyaan markaad adugu waxaad sheeganaysa inaad sugtid ka kaa soo horjeedaa wixii uu isagu daliilka ka dhigtayna aada burisid walidaalik maxay yidhaahdaan daliil ilghaa'i daliil ilghaa'i waxa weeyaan shayga waxa ku jira ghaaya maalan aristo saaxibu kitaab maxaa la yidhahdaa qisat aliimaan bayn qisat aliimaani bayn alfalsafa walcilmi walqur'aan wadaadkii qoray nadiim aljisr waxau tilmaamaya maalan aristo ayaa wuxuu leeya waxa la yidhahdaa alfaaciliyaat alarbaca faaciliyaat alarbaca waa maxay waxay idhahdaan miiskan imika hortayda yaalla waxaan isweydiinaynaa yaa sameeyey maxaa laga sameeyey sidee loo sameeyey maxaa loo sameeyey wax kasta buu leeyahy afartaa su-aalood baad isweydiin kartaa markaynu idhaahno yaa sameeyey waxaynu leenahay nijaar sacankaa maaha miiska yaa sameeyey carbenter nijaar baa sameeyey maxaa laga sameeyey ta hore waxay dhahaan waa cila alfaaciliya yaa sameeyeydu maxaa laga sameeyey waa cila almaadiya bay yidhaahdaan waxaan lena waxaa laga sameeyey loox bir waxaasaa laga sameeyey midna waxa weeyaan sidee loo sameeyey waa cila suuriya buu isagu u bixiyey waa shakliga afar adin laba rukun meel ballaadhan waa qaabkii shakligii loo sameeyey su-aal afraad baa jirto ah buu leeyahy maxaa loo sameeyey layskama samayninun waa in haaya ay ka dambaysaa waa maxay haayada ka dambaysa waxaa ka dambeeya in lagu muxaadareeyo in wax lagu cuno in waxaynu tilmaamaynaa sababtuu u sameeyey inta badan bay dhahdaan saynisku tahoru ka jawaabaa marar badan ee tadambe kama jawaabo yacni antony fuluba wuxuu leeyahay saynis yahanadu waxay rabaan qof buur fananaya baad aragta sahnisahanada waxay rabaan buu yidhi inay nagu yidhaahdaan waxaynu isweydiinayna qofkani muxuu buurta u faranayaa isna wuxuu sharxayaa buu leeyahy cunuu cunay energy isu bedeshay muruqyadaa dhaqaaqay contraction buu sameeyey dabeetana gacantu halkaa ku qabsaday sidii qaabkii uu u fuulay buurta sharxayaa buu leeyahy mechanicalka ahaa laakiin waxaynu isweydiinaynaa waay uu meesha u fuulay cila alghaa'iya markaynu ka waramayno burhaanu nadm burhaankan falaasafadii muslimiinta hore aad bay u isticmaali jireen markay masأlaة اlwujuud ka waramayaan siba gaar ahaan ibn rushd waa daliilku xooga uu isticmaalo ibn rushd waxaa ka soo naqliyo reer galbeedka soo gaadhsiiyey thomas queeny filosoofkoodii la odhan jiray thomas queeny wuxuu leeyahay bug la yidhahdo khulaasat laahut khulaasadiisu alkhulaasa laahutiya baa la yidhahdaa khulaasadiisu dhowr adilo ayuu keensanaya uu leeyahy ilaahay jiritaankiisaan kaga waramaya daliilkiisa shanaad baa masaladatan yacni laba nin baa inta badan reer galbeedka falaasafadii muslimiinta waxoodii usoo horeyay waa imnawiil cant iyo thomas quini labadaasaa inta badan soo raray culamaa ilkalaamka wixii oo reer galbeedka agtooda waa caan noqday dadyowgii xoog u isticmaalay waxaa ka mid a ah qarnigii sagaal iyo tobnaad dabayaaqadiisii qarniga labaatanaad bilowgiisii yurub masaladani aad bay ugu xoog badnayd waana masaa ay ku jabiyeen malaxidadu markii ay soo badatay qarnigii sideed iyo tobnaad iyo wixii lamid ah waxaa jira nin caana oo ingiriisa william belly la jiray william belly synisyahanka ah wuxuu qoray bug la jiray natural theology natural theology ayuu eighteen oo two buu qoray natural theology waa analogigan la yidhaahdo umhulat saaca waa ninkii keenay umthulatu saaca yani waxa weeyaan saacadatan waxay sheegaysaa saacadda imika gacantayda ku xidhan waxay sheegaysaa kow sidii loo sameeyey markaan aragno geerarka yaryar iyo waxa ku jira iyo electronicsan iyo waxaan la isku xidhay waxa kan waxay sheegayaan hadaf laga lahaa waxay sheegaysaa ciddii samaysay saacaddan design baa ka muuqda in la design gareeyey waxay sheegaysaa designerku inuu xakiim ahaa cilmi lahaa haayana uu lahaa dan buu u sameeyey waa maxay dantuu u sameeyey inaynu maxay wakhtiga ku eegano idan umthulatu saaca bay idhaahdaan watch analology waa odaygii lahaa odaygan la yidhaahdo william bele william bele iyo fikraddiisu waxay sheegaysaa wax kasta oo haayadiisa la fahmo waxay ay tilmaamaya yani wax kasta oo musamima wax kastaoo designida waxaad ka fahmi kartaa ciddii designkan dejisay inay caqli leeday intelligence inuu jiro inay xikmad leeday inay qudra leeday inay hadaf u socotay wuxuu leeyahay designkaa laga arkaa waxaa laga yaabaa masalada markaynu ka warramayno maalan dunidaynu eegaynaa ama jihaas ka mida jihaasyada meesha yaalla ama unugaynu eegaynaa halka sel ee bini aadamku selka yaree bini aadamku waxay leeyihiin d n dan iyo waxaan uu sameeyo aminoicidiskan uu sameeyo peresecond two thousand buu sameeyaa bay idhahdeen eversel jirhkeena ku jira any computer gaadhaa ma jiro two thousand aminoicidis ayuu selku soo saaraya beresecond qiyaas idan unuga yari wuxuu leeyahay factoriyuu leeyay wadooyin wax la mariyuu leeyahay meelo dariiqo wararku ay maraan bay leeyay masaanic wax soo saartuu leeyay wuxuu soo saaruu gudbinayaa wuxuu samaynayaa d n a dibuu duplicate garaynayaa d n a da bani aadamku ay ku qaadatay culamadiisoo dhan inta laysugu geeyo in jinomka eh, insaaniga intaasoo khabiir laysugu geeyo intaasoo sannadood qaadatay inay baadhaan seconds buu ku duplicate gareeyaa ayuu nsl waxaa maqashaan salanku wuu kala go-ayo noqday soo unugyadu markay korayaan laba labada afar noqda markuu laba noqonayo datmins waxa weyaan wuxuu duplicate gareeyey wax allaaliya wuxuu macluumaad hayay nsl waxay leeyihiin macluumada ku jirta maa bayna asamaai waalardi oo c d qaadi karin maa bayna asamaai waalardi oo c d laysku taxay informationku sito d n a diisa idan anything dunida ka mid aynu soo qaadi karna waxaynu eegi karnaa kowkan iyo siduu samaysan yahay waxay maanta ina leeyihiin tree hundred thousand miyay yidhaahdaan galaxis baa hadda la ogyahay ama la garanayaabay yidhahdaan galaxy kasta wuxuu ka samaysan yahay maxay billions and billions of stars ama gruub wada socda gruub kasta intaasoo yani waa waxaana tasawuri karin markaad akhrido kutubta astronomig waxay sheegayaan waxaad sohanaysaa wadad waalanoo wax iska qorqoroy malaayo waxaana wax jira maaha siduu waxay tilmaamayaan u wenye waxaasoo dhan oo laleeya way wada ordayaanna wax meel taaganina kuma jiraan wax isjiidhayaana ma jiraan waxaasoo dhami nidaam bay wada socdaan la tilmaamayo amase chemistry geedkan iyo suu geedkan caleenta yaro saarani waa warshada dunida ugu ballaaran soo ma ogid warshada qura dunida quudisa waa noocma de waa caleenta geedka caleentan geedka ama ah masnaca waxaa bini aadam iyo xoolaba cunaan dee caleenta erbaa samaysaa caleentaasina fotoselkeeda yaree cadceeda la kulma ayaa dabeetana wax soo saara iyadaa geedka quudisa geedkaa xooluhu sii cunaan xoolaha dadku sii cunaan dad iyo bahal iyo xoolo iyo wax walibana geedkaasay cunaan geedkana caleentanba warshada idan dunidoo dhan warshadan yarbaa quudisa halkan warshee yare dhinaceena taalla aan sanqadh lahayn oo boyson lahayn oo buuq lahayn oo waxba shaqaynaysoon afar iyo labaatanka saacadoodna wax soo saaraysa haddaba waxaynu leenahay muqadamada caqliga ee koowaad aynu ka waramaynaa waxa weeyaan waxaan aynu arkayno dunidoo dhami waa munadam wax kasta waa designed muqadamo labaad oo caqliya jirta muqadamada hore waa muqadamo xisiya yacni waxaanaynu dareennay waa muqadamo xisiya muqadamo caqliya ku xigta oo maxay sheegaysaa wa kullu munadamin laabudda lahu min munadim wax kasta oo la nidaamiyey waa inuu yeeshaa maxay cid nidaamisay weli kama jawaabayno yaa nidaamiyey ma sudfa jasbychanes buu nidaamkani ku yimi ma dabeecadaa ma ilaahay baa taasi haynoo taalo waxaynu isku waafaqsannahay wax kasta oo munadami inuu leeyahay maxay laabudda min munadim wax kasta oo nidaam leh organicity cid organize garaysay waa inay jirtaa baynu leenahay su-aasha markaa isweydiinta le waxa weeyaan waxani ma cid intelligent abaa design garaysay mise unintentionally coincidentally by chance ayuu u dhaca waa labadaa un jawaabadan in mid qaadano inay cid intelligenti design garaysay iyo inuu dhacay maxay accident maalan cilmi alxafriyaat maanta waxaa aragtaan culammada oo dhulka qodo oo la leeyahy waxaa la baadi doonaya xadaaradii hore iyo wixii hore saca kaa maaha dhagax buu maanta o dhan la qodayaa dhagxanta laqoo soo saaro qaarna waa la ilaalinayaa quraarid baa lagu ridaya meel baa la dhigayaa waxbaa qaarna waa la tuurayaa waayo qaarna design baa ka muuqda qaarna design kama muuqdo qaar waa iska dhagax caadiyo oo un dhinacyadu jajabayiin markaa design kama muuqdo qaarna waxaa la odhanayaa waxa kani sawir qofeed buu leeyahay marka waxaa caqligu sheegaya maxay inuu manxuut yahay in cidi qortay meeska ka aqbalaysaa ciiddu ku jiray unbaa isfeeraarisay oo dabeetana sanamkan yar samaysay cid aqbashay miya aragteen maya dunido dhan wax isku waafaqsan tahay sanamkaa yar xadaarad hore inay jirtay oo xadaaradaa maynan arag wax sheegayana maynan maqal dhulkaa la qodqoday unbaa waxaynu ka soo saarnay sawirada iyo haamaha iyo waxaa ku jira waxaa ku jira siday u samaysan yihiin ayaa waxay maskaxdu sheegaysaa waa shay munadama waa designed mar hadduu designed yahayna waa jiraa maxay cid design garaysay baynu dhe ka warran haddaynu idhaahno maye uu iska samaysmay adduunkan haddaba in every aspect eg meel kastoo dunidan ka mida design baa ka muuqda hada design ma waxaynu odhan karnaa uu iska samaysma ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay afaman yakhluqu kaman laa yakhluq afalaa tatadakaruun ba ilahay yidhi ka wax abuuray abuurku design ba ka dambeeya badiicu samaawaati walard ka wax abuuray iyo kaan wax abuurin miyay siman yihin baa ilaahay leeyahay miyaydan caqli lahayn ama waantoobaynin ilahay wuxuu leeyahy warabuka yakhluqu maa yashaau wayakhtaar meesha ikhtiyaar baa jira iraada ilaahay wuxuu doona buu abuuray cid doonitaan la wax abuurtay baa layna leeyahy ilahay wuxuu ina leeyahy ina kula shayin khalaqnaahu biqadar wakhalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira wakulu shayin cindahu bimiqdaar walarda madadnaaha waalqaynaa fiiha rawaasiya waanbatnaa fiiha min kuli shayin موزون وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأنزلنا من السماء ماء بقدر صنع الله الذي أتقن كل شيء إذا أيها الأحبة tasmiimka ama nidaamku saddex rukni buu leeyahy shayga saddex shardi marka laga helaa la yidhahda waa munadam waa designed shardiga koowaad waa inuu ajzaa yahay items kala gedisan oo laysku samaynayo waa inuu yihi shayga labaad bay idhaahdaan waa inuu tanaasuqu leeyahy yacnii qaab uu isu qaadanayo waa inuu leeyahy shayga saddexaad bay idhaahdaan waa inuu hadaf leeyahy sabab loo sameeyey waxaan loo design gareeyey waa inay jirtaa haddaba waxa isweydiin leh kownkan ballaadhan aynu arkayno iyo waxayna leeyihiin everything alqudra alcamyaa baa samaysa bay idhaahdaan the blind watch moker buu qoray maxay richard hawkins blind watchmaker isagoo raba inuu radiyo william belly tesi indhoolihii saacadda sameeyey saacaddii indhooluu sameeyey wuxuu dunida tan natural selection ba isaga dhacdo waa indhoolahaasa sameeyey qastiiyo waxba toonaa lagama lahayn si ay isaga socotuun bay sida tan u samaysatay laakiin waxaa ilaahay mahadiiya maanta jaanisku inuu yahay qaacida xisaabeed oo la xisaabin karo iskuulka waxaa ku dhigataan wax la ydhahda maxay probability soo maaha wax waliba jaaniskiisu intuu yahy inteeba jaanis suurtagal waxana waxa lagu odhanaya waxaasi jaanis ma waxana waxa lagu leeyahay jas waxay leedahay jaanis baa ku jira inay dhici karto aan tusaalayaal bixiyo ay culammadu sheegaan waxaad aragtay irbad derbigaa ku mudan oo irbad kale dabada kaga jirto irbad irbadda soo mataqaana nidal ayaa derbiga lagu muday niidhalka meeshiisa yare daloosha hoolkiisa yar ayaa irbad kale ku jirta laba qof baa kuu yimiyo nin wuxuu ku yidhi nin dhugyahana oo shiishyahana oo shaab shuutara ayaa intuu irbadaa la lishaamay godkaa dambe geliyey laakiin caqliyan mustaxiil maha idhahdaa in our experience tajribadeenna marka la eego waa yaro baciid waa fog tahay irbaddaa inta derbi la geliya irbad kale midi sidaa yidho uu la helay waa yaro fog tahay laakiin waxay ku leeyihin philosophy mustaxiil maaha yani hayru macquul wax la odhan karo oo mustaxiil oo aan abadan waxaan dhici karin maaha mar haddii aanu mustaxiil ahayna waa maxay janis guula baa jira uun jus milyan jeer buu ku tuuray laba bilyan bilyanoo goor markuu ku tuuraybuu mar la helay iska suurtagal haddii lagu idhaahdo maantao dhan buu ku waday cimrigiisaba baashaasu isku waday dabeetana mar bay gashay waa suurtagal mid kalea ku yimo wuxuu ku yihi war maaha irbadaa derbiga ku jirta irbada kale dabada kaga jirta wiil yaroo hooyadii indhala-aan ku dhashay ayuunbaa sidaa yidhanoo jaf uu siiyey ma aqbalaysaa maxay kulata tii hore way ka yara baciidsantay soo maaha ila kii hore nin shar oo wax tuuri karayuu ahaa kan waxaa lagu yidhi waa wiil yaroo indhaabalo aan waxba arkaynin oo isaba yaroo hooyadiisaa ku dhashay laakiin haddana waxay leeyihin mustaxiil maaha haday ku yidhaahdaan billion times baa lagu tuuray haddiiba uu noolaan karo akhirka mar uun iska geli kartaa laakiin haddaad u timaado derbigii oo toban irbadood midba mid dabada kaga jirto toban irbadood baa midba mid dabada kaga jirta dabeetana waxaa lagu yihi inan yar oo indhala maxmuunbaa soo qaado uno jaf buu siiyaa dabeetana uu soo qaadaa midbata kale dabadeeda gelaysaa toban irbadood oo midbata kale dabadeeda gelaysay do you believe that de hadda mustaxiil maaha mustaxiil maaha haddii lagu yidhaahdo waxaa kasii daran irbaduhu number bay lahaayeen kiish baa loo dhiibay toban irbadood oo ay ku qorantay kow laba saddex afar shan lix toddoba toban ay ku qorantay dabeetana gacantunbuu jaf siiyaa ta koowaad buu soo qabtaa way garaysa waa number one bal idamka ilaahay wuu ku celinayaa waa number two unbuu soo helayaa waa isku qasan yihin laakiin gacantaa markuu geliyo wuxunbuu soo helayaa maxay midbatay ku xigtay do you believe that waxaa qoray waxaa jira waxay yidhaahdaan eh, eh, fardiyat lqirada qolada darwinismka fardiyat wa waa mankii hore ibhybathosis bay yidhaahdaan fardiyada tan waxa weeyaan waxaa laga soo naqliyaa hagseligii weynaa inuu qoray thomas hagseli odaygii agnostica ahaa ee darwin saaxiibkii ahaa fardiyadu waxay sheegaysaa haddii buu yihi daayaro dee berigaa teeb baa jira combyuter ma jirin teeb la dul fadhiisiiyo waa ay balaayiin minasanaad garaacaanun lagu sii daayo wax daayeer joogo iyo teebaba laysku sii daayo maalinta dambe shakasbiir warkiis iyo qoranba halkaa laga heli karaa buu yidhi <laughs> shakasbiir warkiis iyo qoran fardiyat lkhirada dabeetna inanku awowga u ahaaba buug qoray la yidhaahdo manstandis alone mulxidka ahaa julian hexely julian hexely waxaa usoo jawaabay akademiyaadka cilmiga ee maraykan new york ninkii haystay oo la oran jiray abrahim chris morrison chris morrison isna wuxuu leeyahy buug la yidhaahdo man does not stand alone kani wuxuu leeyahay bini aadamka cidina ma abuuran keligii buu istaagi kara isku filaya kanina wuxuu leeyay iskuma filla waa laba saynis yahan laba khabiiroo waaweyn oo dunidu ka dambayso midna wuxuu ina leeyahay waxba ma jiraan midna wuxuu leeyahay maxay ma chris morrison baa wuxuu yidhi janiska sudfada ee toban gambo oo number ku qoran yahay inta kiish lagugu raxo haddii lagu dhiibo lagu yidhaahdo ka soo saar sida isugu xidhnayd weligaaba wadun kolba gacantaa geli one two three four five six seven up to ten mar saxa soo saar waa janis one to ten billion weeyaan ilan probabilityga markaa dhiganka jirteen toban item oo mid waliba hal janis le waa maxay waa one divided by ten lagu dhuftay one divided by ten lagu dhuftay one divided by ten one divided by ten that means waa one divided by ten to power of ten ten to power of tenna waa imisa waa ten milliard soo maaha milliardku waa ten to power of nine ama idinku billion baad tidhahdaan soo maaha billionku waa ten to power of nine that means toban bilyan oo jeer marka la tuuro ayaa hal jaanis ku jira toban bilyan oo jeer markaad gacanta kiishka yargeliso ayaa hal jaanis oo saxmi kara ku jira laakiin etiisku wuxuu leeyahy okay maybe inuu jaaniskaa yahay de waxay dunidu ku samaysantay aduu maxaad ku diiday halkii jaanis ayaa sida tan u dhacay axaduhum baa wuxuu yidhi war waxaana sheegaysaan macquul maaha buu yidhi haddii buu yidhi lagu yidhaahdo waxaa lagu yidhi madbacaddii magaalada ku taalay ayaa dhulgariir dhacay madbacdaha waxaa yaalla sanaaduuqdan maxay eh, sanaaduuqdan lagu sameeyo dee xurufta xurufta oo alphabets ba ku jira sanaaduuqda marka munadadka qofkan samaynaya kitaabka daabacaya baa ku nanaba dee erayadii kolba la rabay sidoodii isugu naba madbacaddu hadhow saasaa loo daabacaa marka waxaa lagu yidhi sanaaduuqdii oo halkan taallay sanaaduuqdii madbacado xarfuhu ku jiraan a b c d f g h baa ka buuxa xarfa ah malaayiin a iyo malaayiin b iyo malaayiin c baa ku jira ayuu dhul gariir dhacay dabeetana sanaaduuqdii baa cerkaa u baxday halkaasay wixiiba ku daateen waxaa la arkay toban kelmadoodoo isku xiga oo samaysmay toban kelmadood oo samaysmay logic ma tahi malaayiin erayii hadday daataan oo dhul ku dhacaan in maruun la arko toban eray oo af ingiriisioo la fahmi karo janisku ah, waa suurtagal baa la dhici karta yacni caqliguma diidayo ka warran haddii lagu yidhaahdo hal sentenis bay tobanka erayna isku ahaayeen hal sentenis ayay isku ahaayeen haddaba haddii lagu yidhaahdo umid yidhaahdo maya sanaaduqdii markay qarxeen ayuunbaa waxaa qormay buug shan boqol oo beij ah oo gabay ah oo isku xidhan ayuunbaa madbacaddii qaraxday samaysa do you believe that haddaba waxaa laga yaabaa buugga shan boqol ee beija inay ka cajabsan tahay himoglobinta adiga kugu jirta himoglobinka kugu jiraa waa shan boqol iyo sagaal iyo soddon ayay ka samaysan tahay amino amino aminocid kasta waa labaad siddeetan aminocid baa dunida jira labaatan ka midoo qura weeyaan jirka bini aadamku wuxuu aqbali karaa labaatanka mid kastaaba waa saddex bay kuwa bidaxa iyo kuwa midiga iyo kuwa neutral dhammaantood waa wada bidix haddaad jaaniska xisaabisaaba hadda ka adag kan laakiin waxaad ogoshahay hemogolobintaadu by chance by evolution by kada inay ku samaysantay ama sanduuqaasi qarxay ee gabayga shakespeare qoray wuu kula adag yahay waxaan leenahay sudfadu ama probabilitygu its a mathematical question maaha meel lagu gaban karo malaayiin malaayiin malaayiin balaayin balaayin weligaaba soo balaayin balaayin leh afar iyo toban dhaafi maysid waayo waxaynu isla qaadanay inay dunidu maxay tahay fourteen billion years inay jirto ciddii ugu badisay kuwa ugu badiya twenty bay gaadhsiiyaan okay its less than twenty billion years waxbaha balaayin balaayin leynin twenty billion years maxaa samaysmi kara waxa isweydiinta le waxay tahay markuu yidhi thomas axely markuu yidhi waxbaa qarxay oo dabeetana eh, uu yidhi daayara haddii meel la saaro oo ay garaacaan garaacaan waxbay soo saarayaan almajlis alqowmi albriطaani lilfunuuni waalculuum ururkan ingiriiska eh, lilfunuuni waalculuum culuum syniska iyo fanka ayaa waxay idhahdeen maynu tajribeyno horta fardiyada fardiyat lqirada maanta waa la tajribeyn karaa ma la tajribeeyo computer assimilation bay sameeyeen ah in sawiro combyuter meesha la dhigo qaarkoodna waxaabay yidhahdaan waa la tarengareeyey aduu combyuter daayaro konton ah oo keyboard loo dhiibay oo keyboardka lagu tarengareeyey inay garaacaan oo si cashwaaiya u garaacaan saasoo isaga garaacaan oo keyboardku eh, lix iyo labaatanka erey af ingiriisiga iyo afar eh, taabiska ka mida buu leeyahay soddonkaa leh ayay garaaceen garaaceen garaaceen hal bila baa lagu daayay lix oo keyboards garaacaya oo ku wada oo hal bila garaacaya waxay idhaahdeen konton waraaqood bay daabaceen daayaradii waxay wadaanba waa tajriba ay sameeyeen ingiriisku kontonkii waraaqood bay idhaahdeen even a single word la fahmi karo af ingiriisi kuma jirin bay idhahdeen single word daaye even bay idhaahdeen in english bay idhaahdeen e labada dhinacba ka banaani its a word socanka maaha e a book markaad tidhahda dee e waa word in english socanka maaha even e taab e dabeetana inaad taab qorto e qorto taab qorto xataa taasi bay leeyihin e labada dhinac ka banaani kontonka bage kuma jirto bay idhahdeen kontonka bage ay qoreen ee habeniya maalinba garaacayan kuma jirto marka waxay leeyihin fardiyadu suurtagal maaha laakiin fardiyada tani weliba wax badan maaha waa one divided by thirty oo saddex jeer la isku dhuftay waa waxay leeyihiin waa one divided by two thousand seven hundred waxaynkaasiya waa waxaan badnayn laakiin fardiyada qiradada oo nin baa yidhi mayn xisaabinaba waxaa jira eh, shroider professor la yidhaahdo yahuudiya eh, m i t maraykan nuclear physicska qolada ku takhasustaya shroider wuxuu yidhi maan fardiyadooda wuxuu leeyahy waa nimanka mulaaxidada radiyu ka mid yahay dhowr book buu leeyahy science of god book la dhowr book oo caynkaasiya buu leeyahy wuxuu waana kan ninkan richardna buuggiisa kan waxbuu isu gegeeyo wuxuu yihi daayeeradaasaan eegayaa laakiin isagu khiyaamu sameeyey programming buu sameeyaa in daayiradu markay erey saxa hadduu e saxay noqotaba in la yidhaahdo kuwa dambe halkaa kasii bilaabaan yani waa program ka horeeyuu sameeyo khiyaamaha dabeetana ninkaasa wuxuu yidhi anaa calculationka samaynaya wax badan ma rabna buu yidhi waxaan calculate garaynayaa gabay uu leeyay buu yidhi shakespeare oo sonat la yidhaahdo gabayga sonat la yidhahda ka bilaabma buu yidhi shall i compare the to a summers day gabayga baydkaa ka bilaabma gabaygaasi wuxuu ka kooban yahay buu leeyahy afar boqol iyo sideed iyo sideetan xaraf gabigiisuba waa hal gabay oo shakespearele leyo sonat la yidhaahdo oo afar boqol iyo sideed iyo sideetan xaraf ka mid ah gerald shroider calculationka markuu sameeyey wuxuu leeyahay chaniska ah in gabaygaasi by janis ama daayara ha garaacana ama wax kale ha garaacane by janis gabaygaasi uu ku samaysmo wuxuu u baahan yahay waa janisa one divided by ten to power of six hundred that means waxa weeyaan ten la dhic dhigay lix boqol iyo sagaashan ibir tiradaasi iyo hal jaan isku jiraa bay yidhaahdeen oo ma odhan karnaa halkan dee weli thersa jans maya william dambeski nin la yidhaahdo ayaa wuxuu ihi dunidaba bal horta jaaniska ku jiri karaa muxuu noqon karaa isba weydiino dunida gebigeedba wuxuu leeyahy dunida gebigeedba william dambeski waa nin eh, double p h d a oo maths iyo philosophy labadaba p h d ku sita theology m a ku sita waa intelligent design groupka discovery instituteku ka tirsan yihi william dambeski ama kuwaa ka tirsaamayu ka tirsaneen lakiin waxaynu eegaynaa si wuxuu xisaabiyey william dambeski wuxuu leeyahay all particles in this world saynisyahanadu waxay leeyihin waa ten to power of fifty eight wax allaaliyo waxa daraad wasni ilmaada dhammaanteedba waa ten to power of fifty kilogram ama si kale haddaynu idhaahno waa ten to power of eighty bay kuwa ugu badana sheegaan ten to power of seventy particles waxaa atamis dunida yaala weliba atam maaha waa partical markaad sii kacdo proton iyo newtron iyo kuwa marka la tiriya bay leeyihin universekaba calculationkooda wuxuu sheegayaa intaa haye wuxuu ihi waxaa bartical dunida jira oo dhan haddaynu u xisaabino mid waliba inuu computer keligii noqdo every bartical inuu computer noqdo aynu eegna buu leeyahy dunidu waktigay soo jirtay dunidu waxaynu leenahay thirteen point seven bay jirtay ten point seven seconds u bedel waa ten to power of ninety seconds duniduba intay jirtay markaa ten to power of ninety seconds ayaa dunida cimrigeeda hadda lagu qiyaasayaa waynu ku darna buu leeyahay janiska dhici kara intaasoo dhan markaan xisaabiya buu leeyahy uu isku wada daray waa tentu power of eighty lagu dhuftay tentu power of forty five oo ah um, saddex shay buu isku soo dhuftay saddexda shay markuu isku dhuftay waa tentu power of one hundred and fifty that means waktiga iyo itemiska iyo inta ugu yar ee uu dhici karo event waktiga ugu yar event dhici kara waa tentu power of forty five sacaykaa maaha balankis theoremde markaynu ku noqono wakhtiga ugu yar hadduu wakhtigaa wixii ka dambeeya physicsku ma xisaabin karo yacni waa wakhtiga uu one centimeter miyay yidhaahdaan lightku intuu kaga gudbi karo lightka maxaynu maxaa imika laynagu yidhi imisu jaraa saddex e saddex kun soo maaha oo kilomitr per second one centimeter intuu jari karaa intuu saddex kun oo kilometer per second jarayo one second uh, one centimeter imisa of a second buu ku jari karaa waxay yidhaahdaan waa ten to power of forty five waxbaa xisaabin idan reaction chanceba dunida wuxuu waxba xadath dhacdo event event waktigaa ka yar dhici karaa ma jiro marka evenka wakhtiga ugu yara event dhici karo iyo waxa dunidu ay leedahay barticles aynu ka dhignay jibs waa xisaabiya jib jibkii combyuterkao kale aynu ka wada dhignay oo garaacayay ilaa iyo dunidu maalinta ay bilaabantay tentu power of twenty five of a second buu noqonaya intaa marka la isku dhufta buu yidhi dhammaanteed waa ten to power of one hundred and fifty ten to power of one hundred and fifty haddii probabilitygu intaa ka bato markaa ten to power of one hundred and sixty that means waa nonsense dunidaynu nool lahay suurtagalka ma aha probabilityga even in la tijaabiyo qadiyada ma fahamtay meeshaan u socdo even in la tijaabiya suurtagalka maaho waxaynu u baahanay kownkaynu ku noolay kown ka tiro badan wakhtigu noolaa wakhti ka tiro badan maadadiisa maado ka tiro badan marka janiskaasi ma dhici karo janis kasta oo ka badan janis kastoo ka badani waa janis aan jirin sonata in la sameeyana maxaa lagu tilmaamay muxuu ahaa dadminis imise goor imise cownoo kaleaynu u baahanay waxay leeyihin waxaynu u baahanay ten to power of ninety cownska six hundred universe aynu haysano lix boqoloo kaloo universe baynu u baahannahay si aynu u tijaabino in one chance uu dhici karo oo soonata lagu sameeyo maxay by lagu sameeyo gerald markuu masaladan sameeyey calculationkan uu sameeyey odagii mulxidka malaaxidada ugu weynaa markaasiyo la odhan jiray e, antony flu ayaa wuxuu yihi waxaan u tegey e, ninka kan gerald sroider baan u tegay buu yihi dabeetana waan weydiiyey war xisaabtaasi sax matoo ma samaysay calculationkiibuu itusay buu yihi markaan calculationkii arkay ayaa waxaan idhi buu yihi ina mubarhanat lqird mujarad kawmat min anafaayaat markaa probabilitygii daahir hadday wax gargaraacaan waxbaa soo baxaya qashinka ha lagu dara baan ku idhi buu yidhi markaan arkay ninkan calculation calculationku sameeyey waxaan oo dhan maxaan uga jeedaa waxaan uga jeednaa dunida tan in everywhere la arko meel kastoo ka mid oo aynu egna waa designed weliba maadaama waktigu uu yar yahay waxaan tilmaami doonaa dhowr shay dunidan wax kasta oo yaala waa wax design ku socda hadday tahay bini aadamka unugyadiisa qaabku u abuuran yahay noolaha dhammaanteed dhirta xayawaanka dhulka badda cirka everything in this world wax kasta oo dunidan ka mid oo aad adeegto weliba waxaa intaa raacda waxay leeyihiin wax badan oo dunida ka mid a ah hadday in yar waa fine tunid yani fine tunid waxaynu ku sheegnay waa shay kasta halkaa uu iminka yahay haddii in hoos looga dhigana waxaani jiri maayaan haddii in yar kor looga dhigana waxaani jiri maayaan walidaalika ayaa ninkii la odhan jiray darwin laftiisu wuxuu ku qoray Eh, maxaa la yidhaha mudakaraadkiisii buuggiisii xusuus qorka wuxuu ku qoray weedho uu tilmaamayo recent talisme of the extreme difficulty or rather impossibility of conceiving this immense and wonderful universe including man with a capability of looking far into futurity warkiisa markaan soo duuduuba de aniga af ingiriisiga waa gabadh gabadho si fiican u fahmi maysaane markaan isku soo duuduubo wuxuu leeyahay waxaa aada u adag ama mustaxiil aan caqliga gelin inaan kownkan weyne muuqda nidhaahno sudfa miyaabuu ku samaysmay waxaa qasaba buu leeyahay inuu kownkani yeesho cid abuurtay taa haddaan sheegana waxay macnaheedu tahay buu yidhi inaan anna ilaah rumaysanahay waa darwin baa leh waxay taa macnaheedu tahay akhiiran wuxuu ku gabagabaynayaa inaan anna maxay ilaah rumaysanahay ayuhalaxiba marka waxaan leenahay reasonkii labaad ama shaygii labaad ay daliishanayeen wuxuu ahaa kii koowaad waxaynu idhi eternity buu ahaa kaa waynu ka soo baxnay ka labaadna waxa weeyaan everything unintentionally coincidentally sudaf ayuu u dhacaa designkan waxaa sameeyey sudfa buu ku yimi inay designer waa la arkaa laakiin designkan waxaa sameeyey sudaf laakiin markaaynu xisaabino sudafka oo design samayn kara waxaa la leeyahay suurtagal maaha idan mathematicaliba waxaynu leenahay waa disproofed in la yidhaahdo kownkani sudfa buu ku yimi sida awgeed ayaa paul davis ayaa wuxuu leeyahay dunida tan markay big bank ku dhacay big bang waa qarax soo maaha qarax weyn qarax maxaa ka ratib maha ya qarax dis order buu dhalaa soocankaa maaha daartan haddii la qarxiyo maxaa soo baxaya dis order maaha intay qaraxday haddana order noqotay ma saxbaa markaa dunidii way singularity baa qarxo bug yidhi markuu qarxayna orderid bay noqotay shay munadam oo nidaamle bay noqotay is that logic waxa uu leeyahay ninkan haarun yaxya la yidhahda book buu leeyahy la yidhaahdo eh, the creation markaasu wuxuu yidhi haddii lagu yidhaahdo hadhuurhkii beerta laga soo guray wiidkii beerta laga soo guray ee eh, meesha lagu tuulay ayaa bam lagu dhex qarxiyay bamkii qaraxii wuxuu sababay in sareenkii oo dhamme kiishashka ku shubmo dabeetana kiishashkii oo dhamme bug intaynayana yidhaahdaan gawaadhida ku rasaysmaan ma rumaysanaysaa beerta dhexdeedii baa bam ka qarxay bamkiibaa dabeetana gawaadhidan raran ee sareenka sida bam baa soo raray ma rumaysanaysaa waa may waa baciid waxaa lamida ah buu leeya in la yidhaahdo dunida tan way qaraxday maalan shaygu markuu qarxo two things baa jira qaraxu waa force of expansion socanka maaha grafitiguna waa maxay waa force of contraction soo haynaya shay kastoo qarxaa aakhirka wuxuu kusoo noqdaa maxay dhulka inta uu badan yahay forceka qaraxu oo ka badan yahay grafitiga qaraxu kor buu usii soconaya socaynka maaha maximumka markuu gaadho critical point buu tegayaa dabeetana gravitationka ka xoog badanaya kadibna shaygii maxay dib uu dhul ugu soo dhacaya waxay leeyihiin dunidu qarax bay samaysay qaraxay samaysay de waa material materialku gravitational force baa jira dib u celinaya qaraxina weli wuu socdaa bay leyn waa inagii caddaynay say tilmaamayeen expansionki redshiftkii casaankii sii tiraada badanayay inuu sheegay inay weli sii kala socoto oo qarxi weli sii socdo haddaba wuxuu leeyay paul davis low ikhtalla tawaasun biakthar min cashra usaalib tamantaa cashar balanska dunidu buu leeyahay hadduu isbedeli lahaa labadaa force force of expelsionka iyo force of grafitigu differenceka udhexeeya hadduu isbedeli lahaa buu leeyahay ten to power of eighteen of a second in leg time hadduu isbedeli lahaa ten to power of eighteen waa imisa waa quantalium ya saxanka maaha trillion quantalium quadrium quantalium baa ku xiga yani waa ten sideed iyo toban zero dhinaca laga dhigay second intaa loo qaybiyey qeyb jus ka mid ah haddii uu speedku isbedeli lahaa accelerationku intaa inleeg haduu isbedeli lahaa intaasi intay leegtay accelerationkaasi hadduu isbedeli lahaa ten to power of eighteen of a second in leeg dunidu may jirteen bay leeyihin imaa hadduu ka yaryahay inkimash baa dhici lahaa intay bug tirahday markiiba dib isugu noqon lahayd bay leeyihin gravitationka ka xoog badan lahaa ama cagsiga intay bug tidhahdabay kala firiri lahayd sidaa daraaddeed waxay leeyihiin halka uu qaraxu siduu u dhacay ayaa oo dharina bay leeyihiin walidalik isagoo qura maaha xataa stephen hong kong stephen hawking odaygan eh, eh, ingiriiska ah buuggiisii brief history brief history of time iyo mid kasii gaaban buu layidhaahaa briefer history of time uu bixiyey waa labada uu sii kala gaabiyey waxa uu dhigaya uu leeyahay isna sidoo kale u tilmaamaya wax intaa ka yar the rate of expansion one second after the big bang had been smaller by even one part in a hundred thousand million million the universe would have recollapsed before it ever reaches its present size buu leeyay hadday intaa in leeg isbedeli lahayd dunidu mar hore ayay dib isugu noqon lahayd idan maxaa halkaa saaray inuu sbiidkay ku socotaa intaa noqdo otherwise ma jirteen bay leeyihin equilibrium iska dunidan ka jira markuu eegayay roger benros roger benros dee maar haddaa ingiriistiin ingiriiskaan idiin badinayaa isaguna waa ser professor doctor weeyaan fisigisa waa saaxiibkii ninka kan wuxuu leeyahay dunida inay nololi ka timaado byjanis nolol ay ku timaado buu xisaabiyey dabeetna wuxuu yihi janiskaasi waxa weeyaan ten to power of ten to power of one twenty three intaa ma fahmi karaysaa ten to power of ten waa maxay say ten to power of three waa maxay waa thousand soo maaha ten to power of tenna waa maxay waa ten billion soo maaha haddaba waxaa tidhaha ten to power of ten ten billion to power of one twenty three waa double power baa la isticmaalayaa waa ten to power of ten to power of one twenty three waa tiro aan marnaba caqli bini aadam qiyaasi karin suurtagal marka wuxuu leeyahay ben roger benros suurtagal marnaba ma aha buu leeyay inay waxa kani ku dhacaan maxay inay byjanis ku dhacdo haddaba inaynu idhaahno over three hundred billion galaxies baa jira dunida inaynu idhaahno oo catalof eh, si explosion hayru caadiya intuu dhacay ayay waxaasoo dhame haddana organized noqdeen oo order yeesheen macquul maaha bay tilmaamayaan sidaa awgeed waxa ay sheegaan fine tuninka markay ka warramayaan dee waxaa kaloo dhanka kaale dhulkan aynu ku noolay intaa ileg hadduu isbedelo nolole kama jirto twenty degree buu saan u janjeedhaa haddaanu janjeedhin nolole kama jirto thicknesska qashra alardi waa intaa haddaana intaa ahayn nolole kama jirto everything waxay ku odhanayaan haddii in yar unuu ka kaco nolole kama jirto idan waxa meesha yaalla waxa weeyaan siduu ninkii sheegay waa waa wax laynoo tolay buu ku tilmaamay waa wax laynoogu talagalay markaan warkaa iska soo koobo waxaan kusoo koobayaa hal shay waxa weeyaan dunida order baa yaalla nidaam design baynu aragnaa design hadduu jirana waa laabudda inuu designer jiro haddii uu designer jirana sifaadkiisa waxaynu ka dhex arki karnaa designkiisa idan dunida tan imaa inaad tidhahdo byjanis bay ku timi iyo inaad tidhahdo ilaah khaaliqoo abuuray baa jira waa labada midun waxa ay tilmaamaysaa orderku inaanu cows ka dhalanin ee inuu u dhasho oo qura inuu design jiro waa argumentkii labaad waxaa hadhay saddex afar argument oo kale laakiin waxaan isku dayayaa inay haddana nasataan bacda almaqrib hadday idin suurtagaltay wixii joogaya wixii iska tegaya wa iska tegi karaan bacda almaqrib inta kale oo dhanna waan israacinayaa hal muxaadara aan iskaga dhigaya insha allahu tacala wasalaamu calaykum waraxmat ullahi